alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cla khatam اlanbiyaai wاlmursaliin wcla aalihi waasxaabihi اlkiraam wslama tasliima kaiira allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah min alaqwaali walafcaali walaara uma ama bacd waayadda lix iyo lixdan baynu ka bilaabaynaa ka mida suurat nisa qaala allahu tacaala walow annaa haddii annagu buu ilahay yidhi katabnaa calayhim haddaannu ku waajibinno dadkaa iyaga ah ee murmaya an iqtuluu anfusakum nafihiinna dila aw ikhrujuu min diyaarikum ama guryihiinna ka baxa oo ilaahay dartii u qaxa maa facaluuhu may sameeyeen ilaa qaliilun minhum in yaroo ka mida mooyaane walow annahum haddii iyagu facaluu ay samayn lahaayeen maa yuucaduuna bihi waxa lagu waaninayo la kaana khayran lahum way u wanaag badnaan lahay waashadda wa ashadda taasaa darnaan lahayd oo adkaan lahayd tahbiitan xagga xasiloonida iyo qalbi samaanta wa idan haddii sidaa ay yeeli lahaayeen la aataynaahum waxaannu ka siin lahayn min ladunnaa xaggayaga ajran cadiima abaalmarin weyn walahadaynaahum waxaanu ku hanuunin lahayn siraatan mustaqiima wadda toosan waman yudic illaaha warasuul ilaahay rasuulkiisa cidda ka tala qaadata ean weydaaranin fa ulaa'ika kuwaas kuwaa qaaliga ah ee waajibkoodii gutay maca aladiina kuwiiba wehelinayaan kuwiiba wehelinayaan raacayaan ka agdhow yihiin ancama allaahu calayhim ilaahay uu barwaaqeeyey kuwaasoo min annebiyiina ambiyadii ah wasidiiqiina iyo dadkii runta badnaa runlayaashii washuhadaa iyo dadkii naftooda ilaahay ka idiye ku shahiiday dagaalka gaalada wasaalixiin iyo dadkii waan wanaagsanaa waxasuna waxaa wanaagsanaaday buu ilaahay yidhi ulaa'ika kuwa ah rafiiqan cid lala rafiiqoo laga agdhowaado la raaco lala jamac noqdo kuwaasaa u wanaagsan daalika jamacaasoo lagu biiraa alfadlu min allah waa dheeraad ilaahay xaggiisa un laga helo wa kafaa billaah ilaahay baa ku filan caliiman cilmi ahaan iyo ogaansho cidda ehelu ah darajadan isagaa yaqaana loo tilmaami maayo waxaa halkan ilaahay uu ku canaananaya subxaana eedaynayaa dadka qaarkoodoo waajibkoodii garan waayay ama iimaankoodu uu daciif noqday ama munaafiqiinba ahaa waajibkii ilaahay uu ka doonaya iyo wixii la faray bay garan waayeen waa dad markii hore faanayay isla markaana waxyaabaha qaarkood haddii lagu waajibiyo inay gudan lahaayeen oo si xarraga ay uga soo bixi lahaayeen sheeganayn markii dabeedna lagu waajibiyeyna aan ka soo bixin waajibkii waaya waa waxa weeye munaafiqiintii madiine joogay la yidhi yuhuudda qaarkood iyagana waa la xusay laakiin waa qofka dee waajibaadkan ka soo bixi waayey ee ilaahay arrimahan ku khilaafay waa qof aan iimaan lahayn ama iimaankiisu uu liito <clears throat> dadka haddaba maanta jihaadka gala la yidhi ee geli kari waayay ama ka meeraysta maxay yeeli lahaayeen haddii arrimaha lagu waajibiyo haddii la idhaahdo an iqtuluu anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum naftiinna laaya guryihiinnana ka qaxa ila waa arrintii reer banu israa'iil ilaahay uu ku waajibiyey fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum ilaahay u toobadkeenoo naftiinna laaya baa ilahay uu toobadkeenkoodu reer banu israa'iil sidaasuu qofku markuu toobadkeenayo waa inuu nafta dhiibo qoorta soo dhigto ka u xigaa intuu seef qaado kow kaga siiyo saasuu ahaa haddaba nimankan haddii taa lagu waajibin lahaa wakhtigan joogay reer banu israa'iil demay sameeyeen ama la yidhaahdo ukhrujuu min diyaarikum guryihiinna ka qaxa oo ilaahay dartii uga qaxa siday nebi maxamed iyo asxaabtu maka uga soo qaxeen iyagoo ka yimid reerahoodii iyo xoolahoodii iyo dalkii ay yaqaaneen aad u jecel ilaahay daraaddii bay uga soo qaxeen marka hadii tan lagu odhan lahaa yuhuudan isfaaninaya maxay yeeli lahay ilaahay waa kaa yidhi maa facaluuhu ilaa qaliilu in yaru mooye intooda kale munaafiqiinta haddii tan lagu odhan lahaa may sameeyeen marka waa laba arrimood oo culus arrimaha ummadihii hore la saaray haddii dadka lagu waajibin lahaa waa wax yarba ayaa samayn lahaa qofku la ydhaahdo adigoo dee aan cadow kale ku dilaynin towbadkeenkaada sini ku xidhanta waaya aayadahan dhowrkee ku xiga waxa dabeedna ilaahay uu xusay qofku waajibka ilaahay uu faray markuu ka soo baxo waxa wanaagu helaya walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum wa ashadda tahbiitan waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiima walahadaynaahum siraadan mustaqiima intaasoo arimood bay heli lahaayeen hadday xilkooda ka soo baxaan ayaa wuxuu ilaahay ku addoonsaday walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum waxa lagu waaniyey hadday samayn lahayn taasaa u khayr badnaan lahay haddii waxa lagu waaniyey ay ka tagaan dee khayrba ma jiro macnaha waxa weye tanuunbaa u wanaagsan tahbiitkuna waa ashadda tahbiitan iyadaa u deganaansho badan oo sideedaba qofku markuu diinta ilaahay raaca degganaanshuu leey marka uu ka baydho diinta ilaahayna qalaq buu leeyahy iyo warwariyo walaaca aladiina aamanuu watadmainu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub qalbigoodu wuu dadka muminiinta u xasiloon yahay oo iimaankaa sidiisaba deganaansha iskale wa ashadda tahbiitan xasiloonida iyo nafiska ay ka heli lahaayeen waxaan ilaahay uu ku wacdiyay hadday raaci lahaayeen waa midhaha laga goosto ilaahay amarkiisoo la hogaansamo adduunyada taasaa laga helayaa kaana khayran lahum fi dunya wa ashadda tahbiitan fi dunya waidan la aataynaahum min ladunna ajran cadiiman oo aakhiro adduun iyo aakhiraba qofka iimaan lihii waa istareex kii bila iimaan lihiina adduun kasta ha hele eh walaa yazaalu fii qalaq warwar iyo walaac ayaa maskaxdiisa lowdh baa saaran culays walahadaynaahum siraatan mustaqiiman waxaa aadbu tilmaamaysaa waddo toosan baa lagu hanuunin lahaa qofka diin raacunba hanuun leh ilaahay wuxuu u sheegaya qofka raacunba hanuun leh kii kale haba sheegtee ma hayo aayaddan soo socotaa waxay ku soo degtay sida riwaayooyinka qaarkood tilmaamayaa ninbaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la hadlayoo waxau idhi nebi maxamedow waxaannu jecelnahay la fadhigaaga waanu ku istareexnaa xasilooni iyo farxad baanu ka helaa laakiin waxaan ka fikirayaa ama aan ka walaacsanayn hadhow markaynu adduunyada ka tagno ila asxaabigu waxa uu taasuu ku talagalayaa dambe ayaan ka walaacsanahay inaynu isba arki weyno oo aduguna aad dallacdo ilaa waad naga darajo weyntaaye annaguna aannu kaa hadhno iminka waa wada joognaa arrinkeennu wuu tiirsanyao wuu fiicanya laakiin kala harhkeenna aakhiraadaan ka warwarsanahay in farxaddii iyo raaxadii waxu dhinmaa markaasaa ilaahay jawaabtii nebiga uu ka xilqaadayoo aayadan buu soo dejiyey asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim rasuulkooda aad iyo aadba u jeclaayeen waa sida qof wala mu'minaba waajib ku ah iyaga oo hadalkiisa qaadanayay dhagaysanayay saamayn uu ku lahaa la jooggiisa u soo xiisoonayay oo kalgacad ku qabay sidaa ilaahay uhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadlan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik agtaada way ku urursan kadib markii aad noqotay qof dabacsan oo naxariis badan baa ilaha kolkaasaa ilaahay aayadan uu soo dejiyo dadku iyo isku darajaba ahaanayne kol hadday isku liis isku qolo yihiin ilahay wuu israacinayaa caalamka dambe aakhiro waman yutic illaaha wrasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina wshuhadaai wsaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa qofka ilaahay iyo rasuulka aeeca daacada rabbi iyo rasuulla adeecaa ah, waxaa lagu helayaa rafiiqnimada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam jannada ayaa lagu helaya shardigaasunbuu ilaahay ku xidhay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii aayaddu ay soo degtay ninkii haloo loo yeedha buu ihi dabeetana wuu bushaareeyey shardigaasuna laga hela buu shardigaa haddii lagaa helo dee isku rafiiq baynuna isku qolaynu noqonayna isku darajaynu noqonayna jannada isku meel baa la inaga helaya laakiin shardigaa oofi waman yutic illaaha warasuul shardigaa oofi daacat ullaahi warasuulna dee waa diintii oo dhan waa qur-aankoo la aqbala iyo sunnahoo la aqbalo wixii ay kaa doonayaanna la fuliyo wixii laguu diiday inaad ka hadho diintuba illaa waa intaas arrin weyn weeye yuu kula sahlanaan waaya riwaado kaloo saxiixu muslim ku sugane waxay tilmaamaysa asxaabiga loodhan jira rabiicatu bnu kacbin alaslami <clears throat> ayaa wuxuu nebigan habeen habeenada ka mid ah, ka ag halku seexday baan seexday waan u shaqeeyey iyadoo shaqadiisa uu barakaysanaya waajibkiisa gudanayo oo weysadii iyo wixii u baahnaa baan u keenay nebiguu ku farxay calayhi salaatu wasalaam ninkan dee dadaalaya buu arkay xilkiisii ka soo baxay kolkaasaa rasuulku wuxuu igu yidhi buuhi sal fa qaala lii rasuulullaahi sal ay maa shiita bal haddaa wixii aad doonaysa i weydiiso waa waqhti ducada la aqbalaya habeenka qaybaha dambe maraya waxau idhi yaa rasuul allaahi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kugula rafiiqo mid innagaa ah haddii dadka badankooda la yidhaahda sal muxuu odhan lahaa bal dahab iyo danaaniir iyo dollar iyo daaro deelkaasu badin laha ah, wax kale oo badan oo dee iska soko basiid ayaa uu ku daali laakiin ninkan halka ka macayd buu ka qabtay markaa wuxuu idhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna inaan jannada kugula rafiiqo tan waa la iska labalegdoon doonaao marba qofku dee xaalad buu maraya maalkeeduna ma daa'imo faqrigeeduna ma daa'imo gebigeeda waxaa la yidhaha dawaamulxaali min almuxaal xaaladeedu ma daa'imta adduunyada halkaa xaaladeedu ay daa'imta inuu xaal wanaagsan ilahay daa'imiyo ka ag dhowaado sidaynu imminka isku naha aw hayra dalik warkaa waxaan ahayn miyaa buui tijaabadu kusii celinaya qaala huwa daak may anugu kaasun ku weydiistay buui halkaasa igaga egtay qaala faacinii calaa nafsika bikarati sujuud markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi naftaada waxaad ku howlgelisaa oo aad isla kay garab taagtaa sujuud fara waayo iska fadhiu nabigu mu odhan awrkuun igu xidhiidhso waynu isla duuliye sida dadka qaarkood idhaahdaa mu odhan laakiin wuxuu war camal baan hayaae dee igu qabso dabkaygaa ah khayrkale ha baxaya adiguna ku qabsa buui badane dee ha kala goynin buuri dee waa yahay buuhi heshiiskaasaa la kala saxeexday ilaahay waa u aqbalay kol rasuulku u rajeeyey sala allahu calayhi nin kalea nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxa uu leeyahay rasuul allow tawxiid ilaahay baan qirayaa rasuulkana waan qiraya shanta salaadood baan tukan sakadana waan bixin ramadaanna waan soomi bal ka war fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man maata calaa dalika kaana maca alnabiyiina waasidiiqiina washuhadaai yowma alqiyaama haakada wa nasaba usbucayhi maa lam yacuqa waaliday ee qofka intaa yeelaa ee arkaan islaamka si qurux badan ula yimaada waxa uu raacayaa inta aayadani ay sheegtay buu raacayaa inta aayaddaasi ay sheegtay ambiyadii iyo saalixiintii iyo sidiiqiintii iyo shuhadadii raacayaa laakiin nebigu waxau idhi haddaanu caaqul waalid noqon haddaanu habaar waalid qabin buu kaa habaar waalid qabaa liiskan kuma darma buu markaa nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam waa qolo labaad oo aynu hayno in iyaguna daacadii ay ku gaadheen halkan kii horena daacadu ahaa kanna waa daacadiiba waman yudic illaaha warasuul tiin wey mar rasuulku sal allahu caleyh liiskan cidda ku jirta waxa uu xusay ganacsadaha wanaagsan inuu ka mid yihi attaajir alshaduuq alaamiin maca alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaa qofka ganacsadaha ahee adduunkiisa ka shaqaysanayaba laakiin wax badanoo dadka ku adagoo akhlaaqda wanaagsana isagu la yimid runta badan ee aaminka ah waa baac mushtari run mooye aan been sheegayn ammaano mooye aan khiyaamo lahayn qoladanuu kaasina raacayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nebigu ku bushaareeya calayhi salaatu wasalaam isna waa xadiid saxiixahe qofka jecel intan intan qofka jecel ambiyada saalixiinta shuhadada sidiiqiinta dadkan wanaagsan qofka jecel isaguna haba ka camal hooseeye wuu ku darmaya isna uu la duulaya markaasaa nabiga la weydiiyo layidhi su'ila can rajuli yuxibu alqawma walamaa yalxaq bihim bal ka warran nin qolo jecel ase aan dee gaadhayn xaggii camalka iyo darajada iyo dadaalka wuu soo gaabiye nabiguo wuxuu uhi almar'u maca man axabba qofku cidda uu jeclaadaa buu ka agdhow yahay mar hadduu camalkii hayo yaanu la camal dadaalba noqonine laakiin jacaylkiisa hasaa gaadhsiinaya buu markaa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa jacayl aan faariq ahayne camal leh sidaa nusuusta hore ay fasirayso marka intanoo qoloba aad iyo aad baa loogu busheereeyay inay raacayaan ay ku biirayaan <clears throat> waaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidaa ay leedahay xadiidkii saxiixa ahaa markii uu sii dhimanayo naftu ay ka sii baxaysa farta ayuu kor u taagay isagoo dhan allaahumma fi rafiiqi laclaa allaahumma fi rafiiqi alaclaa ilaahay ow jamaca kore ilaahay ow jamaca kore ilaahw kuwa igu dar ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waaya inqaaliya wey <clears throat> waxasuna ulaaika rafiiqa ilaahay baa ammaanay waxau yidhi cid lala rafiiqo kuwaasaa wanaagsan dalika alfadlu min allah wakafaa billaahi calayna kaasaa dheeraad ilaahay dheeraad ilaahay macnaha qofka inuu halkaa ilaahay gaadhsiiyo dee waxyaabaha lagu gaadhayayna soo aragnaye oo shardi waxaaba uga dhigay daacada qofka fadligaa ilaahay uu siiyo kaasaa ilaahay uun laga helaa ilaahayna waa og yahay cidda ehelu ah wuu ogsoon yahay <clears throat> yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo khuduu qaata xidrakum feejignaantiinna iyo digtoonidiinna qaata caalamka waa la ysku hayaae fanfiruu baxa hubaatin idinkoo kooxa ah aw infiruu baxa oo dagaalka u baxa jamiican idinkoo colweyne ah labada siyood baka aad doonaysaan u baxo oo ha fadhiina wa inna minkum waxa idinka mida baa ilahay uhi ummadiinna islaamka ah laman mid baa idinka mida ama qaar layubai'anna habsaamaya ama dadkaba habsaaminayo la hadha oo dagaalka ka reebayayo wax iska celin fa in asaabatkum musiiba hadday balaaya idinku dhacdo la ydinka gacan sarreeyo qaala wuxuu leeyahay intuu iska farfarxo qad ancama allaahu calaya waar ilaahay baa aniga i nicmeeyey ilaahay baa ila jiray id lwaqti lam akun macahum aanan noqonin iyaga macooda shahiidan mid weheliya markaan iyaga raaci waayo colkaa jabae ilaahay iga reebay baan liibaanay wala in asaabakum fadlu hadduu idin asiibo macnaha ah heshaan fadli iyo dheeraad minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo calankiinnu istaago oo cadowga jabisaan oo qaniimad heshaan layaquulanna markaa wuxuu odhanayaa ayuu odhanayaa kaan lam takun iyada oo aan la moodo inaanay noqonin baynakum wa baynahu mawadda iyadoo la moodo wax kalgacal iyo saaxiibtinimie inaanay idin dhaxaynin hadal qallafsan wuxuu ku leeyahay isagoo idin karaahiyaysanaya yaa laytani tollaaye ahay ah kuntu macahu armaan raaco fa afuuza fawsan cadiiman waan liibaani lahaa liibaan weynoo waxaa lagu sheekaysanaya lala farxayaan dee ka qaybgala maxaa iga reebay waa mid ducufa wey falyuqaatil fii sabiili falyuqaatil fi sabiili illaah jihaadka ka dagaalameen oo ku dagaalameen aladiina kuwii yashruuna iibinayay alxayaata addunyaa nolosha adduunyada bilaakhira kuwa aakhira ku iibsanaya macnaha aakhira qaadanaya adduunyo bixinaya waman yuqaatil fii sabiili illaah jidka xaqa ahee ilaahay iyo jihaadka cidda ku dagaal gasha fa ee la dilay ee shahiida aw yaklib ama cadowga ka adkaada fa sawfa hadhowta buu ilaahay yidhi oo aakhira ama markuu geeriyoodo nu'tiihi waxaanu siin doonaa buu ilaahay yidhi ajran cadiima abaalmarin aad u weyn ayaan u diyaariyay ku ogaada buu ilahay marka aayaadkan waa aayaadkii ka warramayay awoodda dadka muslimiinta ah ay yeelanayaan caalamkanaynu ku noolay ciddii aan awood lahayn aba xataa haddii ay istiqaamo leedahay oo ay tahay cid toosan waxeeda waxba ka socon maayaan cidda hadalkeeda la dhagaysanaya ama la tixgelinaya ama qowlkeedu soconaya ma aha adcafu naaska ma aha dadka ducafada laakiin waa dadka awoodda leh cidda awoodda leh waa qaali maalkeeduna waa qaali jinsiyadeeduna waa qaali waddankeeduna waa qaali awoodda caskariga ahee maadigaa ah weye ta iimaanigiina dee qofka muminka ah markeeda horeba u dheerto qofka muminka awoodda u weynuu leeya waa iimaanka kaydka u weynuu leeya waa iimaanka iyadoo taa uu leeya hadana taa isku halayn maayo sidaa ilaahay uu guubaabinayo <clears throat> had walba wixii awood ciidan noqda ee ummadaha kale kaaga haybadaysanayaan inay dadkan muslimiinta ahay diyaarsadaan oo iyagu ay noqdaan kol hadday ilaahay wakiil kaga yihiin caalamka si dhulku iyo caalamku u hagaago oo nabadgelyada iyo cadaaladu ay uga xaqiijiyaan caalamku oo diinta ilaahay ay u kor noqoto si hadafkaa weyne wanaagsan ay u socdaan u kor noqda ilaahay wuxuu doonayaa dadka muslixiinta inay awoodda qabtaan dadka mufsidiinta ana gacantooda laga saaro wa ilaa hadii aan sidaa la odhanoo dadka mufsidiinta ah ee dhulbiiska ah ee gaalnimo iyo macsiyo caalamka ku fasaadinaya haddii awooda ay qabtaan dhulka ilaahay iyo dadka ilaahay iyo diinta ilaahayba way fasahaadinayaan ina muluka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wa jacaluu ahliha adilla wakadalika yafcaluun suuratu namli saa ilaahay uu ku sheegay dadka aan diin haynin ean xaq awooddooda adeegay marka ay siyaadada yeeshaan ay meel soo galaan awooddana yeeshaan way fasahaadiyaan ilaahay ciddii sharaf lahaydna way dulleeyaan wasadaqa allah ilaahay baa run sheegay waa taasoo maanta waynu arkaynaadoo caalamka sida loo kala xoog badan yahay ee loo kala awood badan yahay ayaa hadalka dadkuna u kala soconogyahay lidaalik baa had iyo jeer alumam almutaxida meeshan la yidhaahdo ummadaa ku midoobay meeshan la yidhaahdo dadka fiitooda lihi waa kuwee majliska majlisul amni la ydhaa waa fiitoo buu leeyahay waa sida loo kala awood badan yahay ilaa arrinka lama yaalo lidaalik baa arrimahooda iyaga lagagama hadlo qaraarna lagama soo saara majlisul amniga qaraarka nambarkiisu intaa yahay ee maraykanka ku saabsan baa sidaa iyo saas ama ingiriiska ku saabsan dee maqli maysi laga soo saaro ee laga wada tashada xaaladooda waa dadka ducafada ah, ee itaalkooda uu yaryahay caalamka saddexaad iyo caalamka islaamka iyo filistiin iyo ciraaq iyo suudaan iyo dee dhulkaasunbaad arkaysaa qaraarkii nambarkiisu intaa ahaa ayaa laga soo saaray oo waa inay fuliyaan laguna fuliyaa laakiin qaraar dadka awoodda leh ma arkays had jeer leanna ummadaho e, iyagu gorgortan miiska abay ah ku dhammaystaanba markooda horeba waxooda marka tan ilaahay uu la doonaya ummadda islaamka waa taa aynu maanta arkayna eh dee adduunyada lagu xuurtaysta ee lagu haysto tii oo xaqu adeegaysaa la doonaya dadka muslimiinta haday taa ka gaabiyaan ilaahay uu la doonayana dee ummado kalaa oo adiga arkaya sidaa darteed baa aayaadkan jihaadka ilaahay ummaddu inay awood yeelato ayuu ku guubaabiyey markaasaa ilahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii muminiintaah buu ilahay u yeedhaya khuduu xidrakum feejignaantiinna qaata macnaha markaas jeer lagu leeyahay feejignow dee soo jahaysan wey waa la waana la isku maqan yahay legdanka xadaaradahay ku odhanayaan iyagu markay ku leeyihin legdan xadaaradood baa jira ama xadaaradaha iscidhiiriyaya waxa weeyaanun islaam iyo gaala ishaya xadaaradaha hadii lagu dhaayar tartanka xadaaradaha iyo gaaliyo islaam baa ishaya wey marka sida loo feejignaanayaa wixii aad wax iskaga celin lahayd waa inaad la diyaarta oo had walba dadka muslimiinta ah ay ka dhisan yihiin garaadka ay ka dhisan yihiin aqoonta ay ogsoon yihiin waxa la isku haysto cududooda milatariya ciddii soo hawaysan lahayd ay iskaga waabinayaan iyaduna waa inay u meel taalaa oo aanay odhanin cid isma haynooo innagu dadka dee iska wada saaxiib baynu nahay marka xoolaheenna iyo dalkeenniiyo waxoo dhan way iska aamin wax saaxiib la yidhaahdaa ma jiree ilaahay ka warramaa wuxuu uhi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimna kol haddaanu qofka iimaan lahayn qaraabo iyo balantoona kuu tixgelin maayaba ilaahay wy aya maalinta uu ku damco umma ayuu dharbaaxi karaa huduu xidraku sida feejignaanta loo qaadanayo dee aayaduhu iyagaa isfasiraya suuratul saynu ku arki doonno anfaal ilaahay baa waxa uu leeya waaciduu lahu min quwatin wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa wa caduwakum waakhariina min duunihim laa taclamuunahum allahu yaclamuhum macnaha waxaad diyaarsataan dadka muslimiinta tababarkooda iyo hubka ay ku dagaalami lahaayeen iyo dhaqaalihii iyo gaadiidkii intoo dhanba diyaarsadabaa ilahay u leeyay khuduu xidrakum waar feejignaadabaa ilahay u leey bustaha isku laabanina ilaahay dadkan abuuree yaqaanay baa sidaa uga warramaya markay jihaad noqoto dadka muslimiinta inay diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda difaacaan kolka ay noqoto amar ilaahay wuxuu ku siiyey inaanay dee soo kala hadhin kolkaasuu ihi fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiican ubaadku waa jamcu uba ubadu waa jamaaca iyo koox idinkoo unug unug iyo kooxa ah waa colka sahankaa ah ama gaadadaa ah ama kooban ee dhowrka boqolah jamiican waa idinkoo col fara badana oo la ogyahay oo guuraya labada siyoodba ku baxa baa ilaahay dadku dee wuu kala duwan yahay qofna cisi iyo sharaf iyo guul iyo gobanimo iyo horumar buu dadka ugu baaqaa hamigiisuna wuu sareeyaa qofna waa qof daciifahoo liito oo iimaankiisu aanu jirinba ama qalbiga ka xanuunsanaya marka dabeedna nimanka munaafiqiinta ah iyo dabeecaddooda ayaa halkan ilaahay uu kaga hadlay nebi maxamed bay ag joogeen calayhi salaatu wasalaam rasuulka markay ag joogaan ee uu abaabulayo colka ee gaal lagu sii socdo waxay ahaayeen dad bayr lahoo didsanoo gabasho bilaaba gabashay bilaabi jireen kollayba way hadhayaan haddaba marka ay hadhaan sidaa ilaahay uu ku tilmaamay ee colkii dee illa waa laba miduun col baxay ama uu guulaysan ama wuu jabi waa labadaa miduun ama ila waa qolaha marba nin gacanta uu ku haya ama laga gacan sarrayn doonaa ama wuu gacan sarray maalinta laydhaa wallaahi muslimiintii way ku ciirtay sidii uxud iyo xunayn iyo iyo mu'ta iyo dagaaladii nooca ahaa waxa uu bilaabayaa barhbadhaadhna iyo inuu farfarxo ayuu adan arrinkiisu ka dhigan yahay wuxuu ku faraxsan yahay inuu isagu iska jooguu noolaaday halkan ku baaqiya walaalihiina tegeen waa maalinta la ydhaahdo iyadoo la faraxsan yahay oo la dabaal degaya u arkayna oo gaal laga gacan sarreeyeyna ahay ah buu leeyar iga reebay wixiisuba waa intaaba qofkaas saasaa ilaahay u qiimay subxaana waa dadkaasaa idinka midee bal kuwaas iyo idin saamaynine bal kuwaa mawaaqiftoodana iska ogaada sidaana dee ha u fikirina waa si liidataeh laakiin qofku waxna ha iska celiya dee dhimashana ha u badrheedho hadduu dhintana ballantana ilaahay uu siiye inuu meel u diyaariyo ku casuumayo hadduu noolaadana ciisi buu helay wa inna minkum laman layubadi'an ibdaa iyo tabdi'u waxa weeyaan mid wax hakinaya mid wax habsaaminaya ama isaguna hadhaya oo colka ka midhiiqinaya ka siibanaya kaasaa idinka mida ku talagala kaasaa ka mid ahaa laakiin hadday wadacaynka noqoto ka war berigaa wuxuunoo la yidhi kaasaa idinka mid ahaa laakiin waxaa nasiib darro ah haday wada noocan noqoto oo gedigeediiba ay wada midhiiqise kala siibato taasa ayaan darro ah fain asaabatkum musiibatun hadday musiiba idinku dhacdo wax idinsoo gaadhaan qaala qad ancama allaahu calay ilaahay baa ii nicmeeyey id lam akun macahum shahiidan mar haddaan xaadiri waaya halkaa kol haddaan halkaa ka joogay dabisku tuurnimada ahayd ee dadku ku leedeenoon anugu iska hadhay wallaahi waa fiican yaarin laakiin ilahay iga reebay ayuu leeyahay walain asaabakum fadlun min allah fadli ilaahay haddaa heshaan waa fadli ilaahay oo fadligaas wuxuu noqonayaa guulaysi ay dadka muslimiintii guulaysteen wuxuu noqonayaa iyagoo cadowga gacan sarreeyey wuxuu noqonayaa iyaga oo haniimo iyo adduun helay iyo dal ay xoreeyeenoo cadowgu leeyihi sidaasay tahay oo dee labadu marna waa musiibo marna waa fadli layaquulanna wuxuu leeyahay muxuu odhanayaa qowlkiisii waa kan yaa laytanii kuntu macahum fa afuuza fawsan cadiiman ya laytanii tollae buu le waa buubar odhanaya aar hooggayga eh kuntu macahum aar maxaan u raaci fa afuuza fawsan cadiiman waan liibaani lahaa darajaan heli lahaa waan dallici lahaa waan lay qaniimad baan heli lahaa waxaasuu leeyay ilaa waxaa fawskiisu yahay fawska munaafiqu waa adduunyo la helo marka intani waa jumlo soo kala dhex marka uu hadalkaa leeyahay iskuma kiin tirinayo guushaa guulaysateen isaga guulu ma aha mar hadduu idinka hadhay ka'an lam takun waxaba la moodaa iyadoonay ahaaninba baynakum wa baynahu idinka iyo isaga inaanay idiin dhexayninba mawadatun wax kalgacal iyo naxariis iyo xigtanimo ah markuu hadalkan leeyahay hadal cadaawadeed wey saasaa ilaahay odhanaya dadka waxa tol ah, waxa xigta ah, waxa gacalah ciddii isku hadaf diin iyo iska ujeedda ah ayuun baatol ah waa rasmiya wey saasaa kaga warramay subxaanah marka halkan ilaahay waxa uu xusay qofka muslimka ah had iyo jeer marka uu maala ay cadawisayaan ee jihaad shayga la ydhaahda uu ku jiro waxa uu isagu go'aankiisu yahay inuu helo ixdal xusnayeyn laba wanaag badan midkoodun labadaasaa ilaahay ugu bushaareeyey labadaasaa ilahay ugu bushaareeyey ixdal xusnayeyn nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan waxa uu idhi takafala allahu lilmujaahidi fii sabiilih qofka xakudirirka ahee jihaadka ku jira waxa ilaahay uu u yaboohay u xilqaaday isagu in tawafaahu an yudkhilahu ljanna haddii uu shahiido inuu jannada geeyo aw yurjicahu ilaa maskanih aladii kharaja minhu bimaa naala min ajrin aw haniima ama haddii aanu shahiidinna inuu ku soo celiyo gurigiisii isagoo qaniimad iyo ajri helay mar walba isagu wuu buuxaa marka hadafka noocana ayuu ku socdaa qofka muslimka ah sidaa daraaddeed baa shay dhimasho la yidhaahda aanu ka baqanayn qofka gaalka ahina wuxuu doonayaa inuu diriiruu dagaalamuu ka daahiro oo uu tago goobtaa la isku hele lagu dhimanayo laakiin uu noolaado si uu helo darajo si uu helo eh, mushahar badan si uu helo tacliim ummadaha imminka gaaladu ay soo dagaalgeliyaan intooda faraha badan dee looma ooyaan la soo ururiyeyo waxa lagu soo ururiyey adigu haddaad laba sano ka soo dagaalanto mitl ciraaq oo kale waxaanu kaa bixinaynaa afarta sane jaamacadda ayay wasaaradda gaashaanigu la soo saxeexanaysa afartaa sanaad iska leedahay labadaasana laakiin soo dagaalan taasaa keenaysa dee markuu meesha yimaado jaamacad afar sanaana uu doonayo holocaana uu soo dhexgalo ka war siday isugu qabanaysa inuu noolaado oo tacliin iyo mustaqbalna uu helo yaa u damaalad qaaday halkanna uu soo xaadiro dabeetana wuxuu bilaabayaa siduu u noolaan lahaa una dagaalami lahaa lafi iyo dowraan warwareeg badan iyo baqa badan iyo dabakariixiyo iyo in la dirqiyo waa inuu sameeyaa lidaalik baa la tilmaamaa dadka daraasada sameeye u dhabogalay dadkaa meesha ay keeneen in fara oo ka mid ah in dadka tahriibaa ka lacagaysteen sida dadkan doonyaha loogu guree meelahan lacagta looga qaado ayaa turkiga iyo ummadaha xaggaasa la jaarkii iyaguna askartaasay tahriibiyaan oo ay dhuumasho ku saaraanoo wadamadoodii ay u dhoofiyaan lacagna ka qaataan ilaa waxa uu doonayaa inuu halkii uu ka yimi ku noqday waaya waa rin cajiib wey marka farqigaasaa udhexeeya labadaa qof markay isbarbar yimaadaan isma waajihi karayaan falyuqaatil fii sabiili illaahi buu lahay jihaadka ha galeen aladiina yashruuna alxayaata dunya bilaakhira kuwa aakhira ku iibsanaya kuwa adduunyada aakhira ku iibsanaya ee adduunyada bixinaya nafiya maalba iaan bahashaa u dhimanaynine ku iibsaday jannada ilaahay waman yuqaatil fii sabiili illaahi fa yuqtal aw yaqlib qofka intuu jihaadka galo ama la dilo ama guulaysta haddii laga adkaadana la dil oo u shahiiday hadduu isagu dee wax diluu guulaystana waa yaqlib fa sawfa nutiihi ajran cadiiman laba jeeraba ajri adduunye iyo mid aakhira labadabuu helaya bushaaradaasa u uu siiya awliyadiisa ummadiibaa ilaahay uu la hadlay haddaba islaamka ahay marka aayaadkan jihaadka ilaahay ummadda la hadlaya kuma eega nebigiiyo asxaabtaba haddii cahdiga aayaadku ay soo degeen dee waa kitaab muxkama ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha inta adduunyadu ay joogto ee ummaduhu ay joogaan muslimiintu waa kitaab la hadlaya had walba dadka nool kitaab nool oo dadka nool la hadlaya wey ilaahay uu soo dejiyey basharka had walba jooga isaga ka tala qaadanaya cibaadadan jihaadka la ydhaahda qaaliga dirwatu salaam lislaam kurus ammaanka islaamku u bixiyey jihaadka nebigu ummadii wuxuu halkan ku xusayaa sababo ay u jihaadi karaan oo ku kalifi kara inay cadowga la dagaalamaan inay yaalaan meesha baa ilaahay uu tirinaya sababo aan dadka muslimiinta uba fadhiisan karinba oy waajib ku tahay inay wax iska celiyaan halkaasaa ilahay uhi wamaa lakum oo maxaa idinku dhacay laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah ee aydaan ilaahay jidkiisa xaqaa iyo diinta ugu dagaalamayn iyo walmustadcafiina kuwa la tamar daraystay ee la tunjileecsaday kuwaasoo min alrijaali raga ah waalnisaa'i dumar ah walwildaani carruur yaryarah dadkaana iyada oo la daciifsaday oo dhulka lala dhacay maxaa u dagaalami laadin alladiina dadkaasoo yaquuluuna odhanaya rabbanaa ilaahayagiiow akhrijnaa ilaahaw naga saar min haadihi alqaryati magaaladan ilaahaw magaaladan cadowgu nagu ciqaabayo ilaahay ilaahayow naga saar bay leeyihin addaalimi ahluhaa ee cidda joogtaa daalimiin yihiin ilaahayow ta naga saar una badbaadi iyadoo ducafadii sidaa ku ducaysanayso waxay leeyihiin wajcal lanaa ilaahayow noo yeel min ladunka agtaada waxaad naga siisaa weliyan cid garab ah garab noo noqotoona taageerta wajcal lanaa ilaahayo waxaad na siisaa ood noo yeeshaa min ladunka agtaada nasiiran wax noo hiiliya wax noo hiiliya mahayne aladiina aamanuu buu ilaha dadka ilaahay rumeeyey ee iimaan lihi yuqaatiluuna fii sabiili illaah waxay ku dagaalamaan un jidh ah dariiq xaqa unbay ku dagaalamaan diin ilaahay koryeelideed waaladiina kafaruu kuwa gaalada ahina yuqaatiluuna waxay ku dagaalamaan fii sabiili taaquut jidhka shaydaanka ayay ku dagaalamaan faqaatiluu la dagaalama baa ilaahay uu leeyahay isagoo ummadda la hadlaya muslimiinta ah wliyaaa ashayaan kuwa shaydaanka gacalka la ah ee garabka oo ah u hiilinaya la dagaalama buu inna kayda shaytaan shaydaanka shirqoolkiisii kaana daciifaa wuxuu ahaaday mid tamar daran oo aan dhaqaaqaynin ha u baqina buu ilaahay kaydku waa badany laakiin waa daciif bal guubaabadaa ilaahay dadkiisiibuu la hadlayaao markaasuu kicin iyo abaabul buu ku sameeyey dadkii iimaanka lahaa isaga ka tala qaadanaya waxa uu had iyo jeer ilaahay addoommaha faraana waa wax la hubo in horumarkooda uu ku jiro wax horumarkooda uu ku jiro wey walow naftu habadiido diiddo ha ka soo taagnaato walow shayga la leeyahay waajaha haba cuslaado laakiin ilaahay taasuu faray waxaa aayaddan aynoo sheegtay sababaha loo jihaadayo iyo hadafka loo jihaadayo laba arrimood oo ka mid ah asbaabta jihaadka keenaysa laba ka mid ah mid waxa weeye fii sabiiliillaah diinta ilaahay koryeelideeda nabigaa la su'aalay calayhi salaatu wasalaam dadku aad iyo jeer markay dagaalamayaan waxyaabo kala duwan bay u dagaalamaana dagaalada caalamku ay u dhacaan baa nabiga layidhi mid wuxuu dagaalamayaa maal midu wuxuu dagaalamayaa liyuraa makanatu si daraja mustawihiisa loo arkay iyo geesinimadiisa midi waxa u dagaalamaya xamiya iyo qabyaalad balkeedaa jihaad ku jira baa lay nebigu soo koobay ee waxau man qaatala litakuna kalimatullaahi hiya ulya fa huwa fii sabiili illah qofka kelmadda ilaahay inaanay dhul dhicin oo ay kor noqoto diinta ilaahay ta ee caalamiga ah inay noqoto qofka u dagaalamaya jihaad ku jira buu calayhi salaatu wasalaam marka haddii jawaamiculkelim baa nebiga la siiyey kelmado koob kooban oo macno ballaadhan hadduu odhan lahaa kaasi kuma jiro jihaadka kaasina kuma jiro kaasina kuma jiro kaasina kuma jiro way farabadanayaan waxaan jihaadka ku jirin wuu farabadan yahay qaar ka wada la weydiiyey laakiin dhinacay gaabnayd yaan laba weydiinine ayuu ka abbaaray waa xikmadda ilahay uu nabiga siiye calayhi salaatu wasalaam war waxaa kaloo dhan iska dhaafo ka diin ilaahay u dagaalama iyo kor noqoto ayuunbaa jihaad ku jira buu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo dadku ay adduunyada isweydaarsanayaan ka soo gudubo xaqu inuu sareeyo cidda u dagaalamaysa wey marka wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah waa taa waxaa sababaha ka mid ah dadka muslimiinta ah hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba ciddii laga xoog bato ee gaalada gardarrada ugu soo duusha ay ka xoog badato in loo hiiliyo marka aayadani waxay ku soo degtay dadkii muslimiinta madiina jooga iyadoo lala hadlayo oo laleeya u heliya dadka jooga maka maka ninkii isqaadi karayayna wuu ka soo qaxay masaafada intaa leega madiina u qaxay u hijrooday dadka qaarkooda waxaa jira aan jidna garanaynin gaadiidna haysanin isqaadi karaynin dhaqaalana haysan mustadcafiin ayaa la odhan jiray mustadcafiina fii maka dad iska tamar daranoo maka joogay ahayd iimaankoodiina ku adkaystay cadowguna dadkaa qaxay cadhada u qabo kuwanunbuu kula dhici jiray way bukaasi jireen siyaabo kala duwan bay u ciqaabi jireen lidaalik ba cabdulaahi bnu cabbaas radia allaahu canhuma waxa uu leeyahay aniga iyo hooyadayba mustadcafiintaasaannu ka mid ahay oo anagoo islaama ayaa halkaana laga helay buuhi maka kuwan aayadu sheegayso ee ilaahay ummada uu ku canaantuuhi maxaa ugu gorman weydeen kuwaasaa baan ku jiray buuhi aniga laftaydu ila u yaraayo waaya aayaddu markaa kuwaasay kusoo degtay laakiin had wal oo caalamka la joogaba wakhti wal iyo meel walba tan waa la helayaa markaad hoos u eegto eed hareerahaaga eegta hadday kugu dhowdah iyo hadday kaa dheer tahayba cid aayadda lagu fasirayo ay qabsanayso mar walba way jiraan kii la canaananayna wuu kii mustadcafka ahaana wuu jiraa wa khayru shaahid waxaynu arkaynaa hareeraheenna waxa ka dhacaya iyo gaalkii oo waxdilaya oo ciraya dhulba dadkii muslimiintaa ah ka duqaynaya in inta kalena ay leeyihin me annagu annaga xagga yaga maaha oo annaga jeedo annagu gaalkaabaanu saaxiib kaasi marna xaggayaga soo eegi maayo qolo waliba saasay leedahay halka aynu joogno iyo halka dadka kale muslimiinta joogaanba me annagu kuwaa ma nihinunbu odhanaya dabeetana kaa marka uu ka duwana isaguu soo duldhiganaya isagaasuu soo duldhiganaya saas waa musalsalka waa wankii caddaa iyo kii madoobaa haddii caddaawo lagu quusto dee madoobana wuu daba taagan yahay waaya taasi waa la canaananayaana mar walba way joogtaa cidda lagu canaananaya mustawcafkiina way taagantah oo idaacadii baynu ka dhagaysanaynaa oo tifiyadii baynu ka arkaynaa dadkii muslimiinta ahaa ee walaalihiin ahaa b ku jiraya oo diyaaraduhu duqaynayaan oo weliba tirakoobkoodiina laga baacamusharaynaya maanta intaasaa dhintay maanta intaasaa dhintay maanta intaasaa dhintay had walba waa la heli karayaa marka sidaa waa waajib saaran dadka muslimiinta ah kolka dhibaatadan oo kale ay timaado ahdaafta loo jihaadaya ee loo dagaalamaya tanina ka mid taha fii sabiili illaah iyadana waxay ka dhigan tahay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fi lmustadcafiina fii sabiili maxaa ugu dagaalami weydeen wa fii sabiili wa fi lmustadcafiin wa fii nusrati lmustadcafiin wa fii faki lmustadcafiin mustadcafiinta inaa u hiilisaan la helay ee sidan u qayliyaya ee sidan u cadanaya maxaa idinku dhacay baa ilahay uu leeyay waa canaan ilaahay uu soo jeediye walaakin man yujiib waxaa saddexaad ahdaafta ka mid ah dee fitnada baahda in lagu hakiyo jihaadka sida ilaahay aayaadka kala duwan marar badan uu soo celiyay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilah wayakuuna addiinu kulluhu lilah sidaa labada aayadoo tilmaamaya fitnada iyo ifsaadka iyo diin la-aanta mar walba gaal meeluu maraya waa macatabkudirir macatabkudirir wey meeluu marayaba marka fitnadaa dadka muslimiintaa diintooda laga fitna ilaa waxaa fitno weyna haddii gaalku uu xoog bato dad badan baaba ugu horraynba diinta sii tegayaba kaasi adkaanu adkaaday daraaddeed dadka muslimkee diin iyo xaq wadaa markay adkaadaanna dad badan baaba iska soo islaamayaba waa iska macruufaho hadba ciddii guulaysata in dadka dabeecada ay u tahay inay iska dugsadaan ayaa iska macruufa marka saasaa ilaahay ummaddan uula hadlay subxaanahu wa tacaala isagoon sheegayn ee qolo lama magacaabin wakhtigaa aayaadku hadday ku soo degeen reer maka nebigu waabuu magacaabayay oo wuu heelinayo allaahumma anjil waliid ibnu lwaliid wa salamata bnu cayaash wlmustadcafiina min almuslimiina wlmuminiin calaa eh, macna xadiid wuu magacaabayaba ilaahayow dadka aayaddu ay sheegtee mustadcafiinta sida waliid iyo salama iyo dadkaa mustadcafiinta ilaaha u hiili ayuu lahaa laakiin aayadda ilaahay muu magacaabin ee la doonaya inuu meesha yaala tilmaanta had waloo la helo iyo cid waloo laga helo iyo meel waloo laga helaba si nasku uu shaqeeyo qoladaa la magacaabay aanu ugu koobnaanin tilmaanta waa taa marka saddexdaa hadafba ahdaafta ugu waawey ka mida fii sabiil diinta ilaahay si ay kor u noqoto fitnada si loo horjoogsado mustadcafiinta si loogu hiliyo wey wlmustadcafiina min alrijaali wاlnisaai wاlwildaan waa dad la harowsaday la tamar daraystay lagu tumanayo oo dadkii walaalahoodahaa ee ag joogay ama maamul ha ahaadeen ama shacbi ha ahaadeen kelmadii ay odhan kari laayiin ka yidhaahdana laba qabsanayaba ka yidhaahda laftiisa baaba la qabsanayaaba oo la odhanaya ama wuu ku xidhan yahay ama kaanu saaxiibka nahay buu ka soo horjeedaa waa cudurrada dhacay weeye iyo qalbiga tawafay bay ka qalbiga tawafay ayay ka midtah yaquuluuna rabbanaa ilaahayow naga saar bay leeyiin waddada calaancalayo tamar daran min haadihi alqaryati aldaalimi ahluha magaaladan waxa joogaa ay daalimiinta yihiin magaaladan dadka joogaa ay daalimiinta yihiine wax noo hiiliyo na badbaadiye aanu la'nah ilaahay o dhan nooga saacto wajcal lanaa min ladunka waliyan ilaahayow xaggaaga weli nasii weli waa cid nagu dagaalanta wajcal lanaa min ladunka nasiira wax noo hiiliya saasay ku calancalayaan war dadkaa maxaa ugu hiilin weydeen baa ilahay u hi caalamka marka sidaasaa ilaahay ummadda ula hadlay caam ahaanna waxa uu tilmaamay had iyo jeer markay dagaal noqoto in gacan la qaado hub la isticmaalo naf iyo maalbaxaan qof meesheediibuu ku bixinaya oo ku dagaalamayaa qofna meel uu la ambanayaa awooddiisa inuu bixiyo aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah dadka muminiintii jihaad fii sabiili illaah diin ilaahay inay u hiiliyaan bay ku dagaalamaan oo naftoodu ay ku baxdaa oo halkii wanaagsanayde la dhigaya bay dhigaan waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut qofkaan iimaan lahayne daaquud wadadiibuu ku dagaalamaa daaquud hore aynuu soo sheegnaye waa shaydaan iyo cidda ka tala qaadatay ee diinta ilaahay kor noqonaysa kasoo horjeeda burburinaysa aan badbaadinayn faqaatiluu awliyaa shayaan sidaa ilaahayba uu xusay faqaatiluu wliyaaa daaquut muu odhan laakiin wuxuu ihi faqaatiluu wliyaaa shayaan gaaliya islaam mid kasta gaaliya ha ahaado macnaha ama bani aadam ha ahaado ama shaytaan ha ahaadee mar haddii uu mufsidul ard yahay oo dhulka ilaahay uu fasaadinayo waa shayaan inna kayda shayaani kaana daciifa macnaha gubaaba ilahay ummadda siinaya wuxuu leey in kastaba kaydkooda wuu badan yahay muamaradoodu way badantay istaraatiijiyadda iyo takhdiidka ay samaynayaan wuu badan yahay waa kuwa culamaaulmuslimiin marar badan xusa dadka muslimiinta ah shirqoolka loo sameeyo iyo takhdiidka loo dhiga hadii ummado kale loo dhigi lahaa caalamku way ka baabi'i lahaayeen shirqoolka muslimiinta loo dhigo iyo sida loola dagaalamiyo sida la isugu tago ummad kasta oo la isugu taga caalamka way ka dabargoyi jirta lama arki jirina waa la waayi laakiin kuwani ilaahay oo garab taagan bay ku joogaan hiilimaadka ilaahay bay ku joogaan waxyaabaha kollay adhaxjabka ku keena ayay ka mid tahay gaaladu istaraatiijiyadaha isticmaalaan bay ka mid tahay mar wal oo ay doonayaan inay gacan saaraan dadka muslimiinta aba horta waxa iyaga ka samaystaan shaabuug shaabuug bay iyaga ka samaystaan ay ku garaacaan qaar iyaga ah, maamulla'a ah, madax sheeganaya ayay daba taageen had iyo jeeroo soo horkaca haddaad taariikh alislaami dib u akhrido markii nimankii mongoliska la jiray ama tataarku ay qabsanayeen khilaafadii dadka muslimiinta ah ama eh, dadka muslimiintaa ah, dowladoodii ay baabiinayeen baqdaad ka jirtay hadda qaarunbaa horkacayay hadda qaarunbaa u heelinaya muslimiinaha qaarunbaa hadda markii ay dadka muslimiinta laba milyan oo qof ka dileen iyaga wasiiro u noqday iyo barasaabo wax soo jiray bay inay noocan isticmaalaan andalus iyo sbain markii la baabiinaya dadka muslimiinta ah iyadana qaarunbaa soo horkacayay dabeetana kuwaa lagu habsanayay haddana waa la soo siqayay kuwo kalaa lagu habsanayay kii u dambeeyey markuu soo hadhayna oo lasii afuufay isagana sidaasaa dariiqada had jeer ay istaraatiijiyadaha isticmaalaan ee imikana aynu arkayno dowladda muctarafkaa marka hore way muctaraf baa la soo odhanaya dabeetana haddana way itaal daran tahay xoog bay u baahan tahay haddana marka ay xoogaysato waxaa la leeyahay waddada ha looga baydho wax dhimanaya iyo wax kale toona lama soo qaadi karaya alam tarabaa ilaha uhi miyaanad arkaynin ila ladiina kuwii qiila lahum lagu yidhi kufuu aydiyaku gacmihiinna haysta waxbaha dagaalamina wa aqiimuu salaata salaada oogabaalayo wa aatu zakaa zakada bixiya falamaa kutiba calayhim alqitaal markii jihaadka lagu waajibiyey idaa waxa soo murtidhoo soo baxday kolkiiba fariiqun minhum qaar iyaga ka midihi yakhshawna annaasa iyagoo gaalada ka cabsanaya ka khashyat illaah sida ilaahay looga cabsadee muminiintu uga cabsadaan aw ashadda khashya ama si kasii badanba qaarkood baa cudurkaasi ku dhacay fulaynnimadii bay sii badsadeenoo waqaaluu waxay idhaahdeen rabbanaa ilaahayagiyow lima katabta calayna alqitaal oo maxaad jihaadka noogu waajibisa lowlaa akhartanaa maad noo yarkaadisi ilaa ajalin qariibin intii muddo ah. bal in muddo ah maad naga dibdhigti wuu nagu dhib badan yahay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxameda u jawaabo mataacu dunyaa qaliil raaxada adduunyaduba way koobantah ee u waalatee waalaakhiratu aakhirina khayrun way wanaag badantahay liman ittaqaa cidda ilaahay ka cabsata walaa tudlamuuna laydinka qaadi maayo laydinkaga gardaroon maayo fatiilan qadra alfatiil liidkaa yare xabadda timira jeexeeda ku jira wax la eg laydinka qaadi maayo aynamaa takuunu meel kasta oo joogtaanba kuwiinaa warwarayow yudrikkum ulmowt malag wuu idin soo gaadhi idindaba socdaa walow kuntum a ahaateen buu laha yidhi fii buruujin qalcado mushayadatin la adkeeyey qalcad la adkeeyaba aagashe sidaasaa ilahay u yidhi subxaanah waaya aayaadku waxa ay ku soo degeen niman laabta garaaci jiray oo faani jiray oo munaafiqiin ahaa ayay ku soo degeen oo maaragtay odhan jiray jihaadka haddii la waajibin lahaa war war dadkii waa la dhibay afkii kaa shahaadanayaan muslimka israacinayaan waxay iska dhigayaan inay kasii dheeraynayaanba oo ay baradheer yihiin dadka muslimiinta ah waana munaafiq afka kaa shahaadanaya markaasaa waxa uu leeyay nimankani wayna dhibeene war maa dagaal laynagu waajibiyaan iska celinne soon iyo salaad iyo seko ayuunbaaba laynoogu egeeyay arrinkiie meeshan in layna faraaday ahayd jihaad casharaynu u dhigi lahay nimankaa gaalada ah jihaadka laftiisiibaaba yimidba oo la waajibiyeyba markaasay dabeetana bartirayntan bilaabeen hadalkan isweydaarsana talantaaligaa ah. fulaynimada faraha badanina ay ka muuqato ayay bilaabeen ilaa ilaahay caalamka kale uu ka soo fashiliyey oo hadalladay ku dhawaaqayeen uu qur-aankiisa kariimkaa ku soo qoray marka erayadani cidday ka soo yeedhayaan muxaqiqiinta mufasiriintu waxay u badan yihiin dadka munaafiqiinta inay yihiin laakiin riwaayooyinka odhanaya rag bay ka mid ahaa berigii hore maka joogayoo asxaabta ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo uu ka mid yahayoo markii dambe dabeed jihaadka la waajibiyey haddana yar meeraystay munaasibkuma aha ee cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu dee waa la garanayaa iyo darajada uu jihaadka ka taagnaa raggii hadalkani uu ka soo fuli lahaa ama ictiraad cala allah sidan ilaahay uga hor iman lahaa ma aha isagu waaya sidaasay yidhaahdeen haddana sidanay yidhaahdeen waa qofkii markii hore dadka isu tusaya waxaanu ahayn qad waqaca fi shirk waxa uu ku dhacay waxaa la yidhaahda istusnimada iyo ismaqashiinta ayuu ku dhacay nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu ummaddan u digaya waxau ihi ina ahwafa maa ahaafu calaykum ashirku lashar qaaluu wamaa huwa ya rasuula allah qaala asumcatu wariyaa oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam waxaan idinka cabsanayaa gaalnimada yarbuud maxay tahay markii uu ay weydiiyeenna wuxuu ihi istusnimada iyo ismaqashiinta marka kuwani kii weynaabaabay ku dhaceen mar hadday hadalladani kasoo fuleen waaya miyaanad kuwa arkayn la yaabayn dee wax lala yaaba nin weynoo wixii uu shalay lahaa haddana weydaartay oo uu iswaafaqi waayo qowlkiisii iyo ficilkiisii aayaddii kale isku macnayen wayaquulu ladiina aamanuu lowlaa nuzilat suura faidaa unzilat suuratun muxkama wadukira fiiha alqitaal ra'ayta aladiina fii quluubihim marad yanduruuna ilayka nadara almaqshiyi calayhi min almowt mar alla marka suurad jihaadka ka warrayso muxkama la soo kuwa qalbiga ka xanuunsanaya waxaad arkaysaa inay ku soo eegayaan nadara almaqshiyi calayhi min almowt qofka sakaraadku hayo siduu ku eegoo kale qofka sakaraadku hayo indhihiisu way talligayin isagoo ku eegayaanu ku arkayn meel kaashishay su eegaya marka munaafiqu bayr buu leeya wuu didsan yahay qalbigiisu ma joogo waa maqalo jooge muuqaalkaasaa ilaahay uu ka bixiyey halkana waa sidoo kale hadalladana ka soo daadanaya wakhtigaisaga <clears throat> waxa haddaba ilaahay uu ku eedeeyey munaafiqiinta kow marka u horeysa inay ka soo horjeedsadeen jeedsadeen jihaadkii horta marka hore way faaneen marka labaad jihaadkan waajibkaabay ka soo horjeedsadeen oo ay karaahiyaysteen oo ilaahay waxaabay ku idhaahdeen lima katabta calayna alqitaal maxaad jihaadka ilaahay noogu waajibisa sidaasaaba ka soo yeedhayba waa mid marka labaad yakhshawna annaasa ka khashyat illaahi aw ashadda khashya gaaladii bay uga baqdeen sida ilaahay looga baqdee muminiintu uga baqdaan iyo si kasii badanba muminku ilaahay unbuu ka baqdaa kani laakiin gaal buu ka baqday sida ilaahay looga baqiya si kasii badan midda saddexaad adduunya jacayl baa ku dhacay waxaynu ka fahmaynaa qul mataacu dunya qaliil adduunyada ay u doonayaan inay ku waaraan ayaa ilahay uhi hadda way meel lagu waari kara maaha midda afraad ee nimankan kaliftee waxa weeye karaahiyat lmowt geeri nacayb taana ilaahay uuuga jawaabo waxau hi inamaa takuunu yudrikum lmowt hadda meel kastoo gashaanba uu idindaba taaganya afartii arrimoodba ee ilaahay uu ku fadeexadeeyeyba waa afarta arrimoodee muslimiinta aynu maanta ku arkayno afartaa arrimoodba waynu ku arkaynaa jihaad marka la soo qaado magacaa jiimka qaar baa johoradda sii dhigayaba ka soo hadal qaaday u bixiyeenba jihaadi laftiisa ayay u bixiyeen macnaha ka'annamaa liiska laga tiray oo dabeetana layidhi eraygaasi soo noqno noqnoqodkiisa manaahijta waxbarashada laftigooda ha laga tiro gaalkuna wuu inagu soo eeganayaa innagana xukunkeennu khatar ku yahay inaga joojiya lima katabta calayna alqitaal bay taaganya yakhshawna annaasa ka khashyat illaahi aw ashadda khashya maxaa aamusiiye dadka waxa aamusiye ee qarannimo jabiye ee gobannimo darre ku riday dee waa cabsi asaabahum ulwaham midda saddexaad si aayadda aynu ilaahay uu kaga warramay xubu dunya mid waliba wuxuu leeyahay kursigaaga iyo maalkaaga iyo madaxtinimadaada iyo kada wakada wakada iska haysa adugu adiga wuu kaa joogayaa waxana way kuu jirayaan iyo geerinacay nabigu calayhi salaatu wasalaam cudurka ummadan ku dhacaya maruu kasii warramaya waxau lahaa ummadu aakhiru samaanka gaalada way isugu kii yeedhanayaan si ay idiin halqafaan ay idiin cunaan sida dadka raashinka cunaya isugu soo ururaan asxaabtu waxay idhahoo sidaana looma geli jirin bay ka dhiganta waxay oo miyaanu yarni maalintaa miyaanu yaraanan maya maydaan yaraanina waa badan tihiine waxa aad mid tihiin daadka xumbada daadkaoo kale xumbada daadka een waxba anficin ayaa la mid tihiin asaabakum ulwaham waxa idinku dhacay cudurka ama xanuunka wahanka laydhaa wahankiibuu fasirayo xubu dunya wa karaahiyat lmowt waa adduunya jacayl iyo geerinacayl markay taasi timaaddo adduunyadii uu qofku jeclaana wuu wuu ka baqayaa ka maroojinaya geeriduu ka cararayayna si xunba ugu dhacaysa si xun ayay ugu dhacaysa marka waa inta aayadani ay ka warramayso rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam ku fasiraya alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum gacmaha haysta baa lay waa wakhtigaan jihaadka la waajibinin lianna aljihaada kaana awalan mamnuucan uma ma'duunan uma mafruudan ila marxaladuu jihaadku maray markii hore mamnuuc buu intii dadka muslimiinta cududoodu adkaanaysay muslimiintu badanayeen ay helayeen meel ay isku urursadaanoo saldhigoo madiinaa intii ka horraysa mamnuucbaa kufu aydiya kumbalala gacmihiinna haysta salaada ooga sakada bixiya sakadana waxaad ka arkaysaa halkaa wakhti hore asalkeedu inuu waajib ahaa falamaa kutiba calayhim alqitaal idaa fariiqun minhum markiiba waxa soo baxday dadku iskuma jira qaybo ka qayb ka mida yakhshawna naasa ka khashyat illaahi aw ashadda khashya ilahayda ka cabsanaya waxay ka cabsanayaan annaas dadkay ka cabsanayaan dadoo dhan maaha laakiin waa dadka la ysaya sida ilaahay looga cabsado iyo si ka badan laabilaba ulaabaa laydha qofku imaa inuu ilaahay ka cabsado hadduu ilaahay ka cabsan waana mid kaleu ka cabsadaa unba halkii cabsi unbaa gelaysa cabsida khaanad baa u bannaan marka ti ilaahay hadday ka maqnaato tu kalunbaa ayuunbaa caburinayso dee buuxinaysa waa xaqiiqo jirta wa qaaluu rabbanaa lima katabta calayna alqitaal ilaahay oo maxaa dagaalkaa noogu waajibaysa war maxaa jihaadkaa loo helay jihaadkaasi jihaadkaasi waa adagih lowlaa ahartanaa ilaa ajalin qariib saasay idhahdeen lowlaa akhartanaa ilaa ajalin qariib maad xoogaa naga dibdhigtid maad naga daysid maad naga riixdi intaannu adduunyada joogno qul mataacu dunyaa qaliil mataacu dunyaa qaliil maalmaha meeshan la joogo inuu qof gobonnimo ku joogo mooyaane maba dheeraba waxa uu lahaa xasanulbashr zaahidkaa weyn waa taabicigaa jaliilka ah ayaa waxa uu leeyahay qofka adduunyada joogaa waxa uu ka dhigan yahay buu idhi qofka riyooda oo kale ee ku riyooday wax uu jecel yahay waxaad jeceshay haddaad ku riyooto wuxuuna soo boodaa un adigoon hayninba wixii aad jeclay wixii aad noocaasu ka dhigan yahay waxa uu lahaa abu misr walaa khayra fi dunya liman lam yakun lahu min allahi fi daari lmaqaami nasiibu fain tucjib dunya rijaala fainaha mataacun qaliil wazawaalu qariib liman ittaqaa walaakhiratu khayrun liman ittaqaa walaa tudlamuuna fatiilan aynamaa takuunu yudrikum lmowt meel kasta oo joogtaanba geeridu wa idin haleeli walow kuntum fii buruujin mushayada qalcad adag baa gashay laga soo jiiday qalcaddii ay galeen oo la yidhi hebel wuu bakhtiyey muddo dheer buuba sidanuu iska ahaaye dadku unbaa lagala dhowrsanaya wuu dhintay mishiinkii baa lagu xidhay nafta sii yar dheeraynaya ramaqa ramaqa iyo neefsiga sii yar dheeraynaya haddana kadib dhimay marka halkaa nasku waxa uu ku tusayaa ilaahay uu ku xusayaa baashu naf bay leedahay laakiin inay gobonnimo ku noolaato wallahu subxana wataala